bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina muxamed wclى alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii alraddu clى اljahmiyati wالzanaadiqa liimaami axmed calayhi raxmat اllah waxaa inoo dembeeyey doodii uu la galay jahm bnu safwaan nimankii hindida ahaa ee sumaniyada ah iyo inay doodii kaga adkaadeen oo ka reeyeen ay jahwareeriyeen kadibna uu ka shakiyey ilaahay uu ka shakiyey afartan berina salaadii ka tegey sidaa inuu u jahwareersanaa ayaa inoo dambaysa kadib wuxuu inoo sheegay imaamku inuu muddo markuu maqnaayoo wareersanaa uu dib ka keenay xujo uu markaa iyagii ugu jawaabayo ama uu kula doodayo wuxuu ku tilmaamay imaamku xujada uu dib ka keenay inay tahay tii nasaaradoo kale taasaa inoo dambaysay oo ah yaani alxuluul nasaaradu ruuxda nebi ciise ku jirta waxay yidhaahdeen waa ilaah oo allah tabaaraka wa tacaala nebi ciise ayuu dhex galay oo ku dhex jira taas oo kale ayay xujadiisii noqoto ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqiisu ku dhex jiraa oo tii nasaarada kaba daranba ayuu doodiisii xujo ka dhigtay leanna saan soo tilmaannayba nasaaradu xuluulkoodu waa muqayad xuluulka jahmi uu la yimidna waa mulaq xuluulka nasaaradu waa muqayado ilaahay meel kale ma dhex dhexgeline ciise unbuu galay bay dhaheen tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira ciise unbuu galay dhaheen oo nafta ciise ku jirtaay waa ilaah jahmina arrintii inta uu ka ballaadhiyo wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala ama allah ciise keliya kuma dhex jiree makhluuqiisoo dhan buu ku dhex jiraa makhluuqiisoo dhan buu ku dhex jiraa marka shubhadoodii nasaarada mid u eg laakiin kaba khatarsanba oo ka fog ayuu jahmi keenay markuu muddo maqnaa oo wareersanaa halkaasay marka inoo joogtay waata shubhada marka uu keenay ama xujada wuxuu ka dhigay oo u eg midii nasaaradoo kale wuxuu yidhi fastadraka aljahmu jahmi wuxuu dib kala yimid oo soo haleeshaday xujatan xujo oo mila haadihi alxujati xujadan oo kale ah haadihii xaggay u noqonaysaa bimacnaa tii horay loo soo sheego xujatu nasaara oo kale ah mila haadihi alxujati xujadan oo kale ah fa wuxuu ku yidhi lisumaniyi ninkii daa'ifada ama firqadaas sumaniyada ka tirsanaa ee la doodayay ee jahwareeriyey ayaa wuxuu ku yidhi jahmi baa dhahayee alasta miyaadan ahayn tasxumu mid sheeganaya anna fiika inuu dhexdaada tahay ruuxan inay nafi dhexdaada ku jirto miyaadan qabin inay ruuxiyo nafi kugu jirto fa qaala wuxuu yidhi sumanigii nacam buu yidhi waan qabaa inay nafi igu jirto qaala wuxuu yidhi jahmi marka fa hal ra'ayta ma aragtay ruuxaka naftaada kugu jirta weli ma aragtay ishaada ma saartay yacni weli ishaadu ma qabatay waay qaala wuxuu yidhi laa maya ma arkin waa wax igu jira laakiin ishaydu ma qabanin qaala wuxuu yidhi fa samicta ma maqashay kalaamahu hadalkiisa ma maqashay ruuxa kugu jiriya nafta kugu jirta hadal ay leedahay weli ma maqashay qaala wuxuu uhi laa maya qaala wuxuu idhi fawajadta ma heshay lahu isaga xisan wax taabasho ah dareen yacnii wax dareen oo intaad taabatay gacantaadu taabatay oo dareentay ma jiraan qaala wuxuu uhi laa maya ruuxdan ma taabannin ha jidhkaygu macnaa wax way gacantaydu ma taabannin qaala markaasaa wuxuu yidhi intaasi markuu muqadimaadka u dhigay jawaabahana ka helay ayaa qaala markaa kadib wuxuu yidhi jahmi fakadalika sidaasoo kale allaahu alle laa yuraa la arki maayo lahu isaga wajhun wax wejiya loo arki maayo weji weji la arka male walaa yusmacu la maqli maayo lahu isaga sawtun wax dhawaq sawtkiisana la maqli maayo walaa yushammu la urin maayo lahu isaga raa'ixatun wax caraf ah caraf uu leeyahayna la urin maayo yacni xawaasta iyo xubnaha dareemayaasha laguma dareemi karo waa wa huwa isagu qaa'ibun mid maqan weeye canil absaari aragyaalka waa ka maqan yahay yacni indhaha araggooda waa ka maqan yahay walaa yakuunu mana ahaado fii makaanin meel ma ahaado duuna makaanin meel kale ka sokaysa yacni meel intuu ka madhan yahay meel ma joogo Ah, makaan duuna makaan yacni meella waa ka maqan yahay meella waa joogaa ma ahee laa yakuunu fii makaanin duuna makaan bimacnaa wuxuu ka wadaa mawjuudun fii kulli makaan ah, meel ilaahay ka madhan ama uu ka maqan yahay maba jirtee meel walba waa joogaa waa ayb shubhadaasi xujadaas waxa uu xujada ka dhigay shubhada iska ah ee aan macnaha lahayn allah tabaaraka wa tacaala ayuu wuxuu ka dhigay tii nasaarada waxay kaga daran tahay saan horeba soo tilmaannay tii nasaaradu waxay ahayd ya waxay ahayd itixaad ama waxda ama xuluul oo muqayaday ahayd nasaaradu ma qabaan ilaahay tabaaraka wa watacaala cid walba inuu ku dhex jiro meel walbana inuu joogo ma qabaan laakiin keliya waxay koobeen waxay yidhaahdeen ciise ruuxda ku jirtaay waa allah saas daraaddeed jidh aadama ah yuu allah dhex galay ciisayse ku eg tahay bay dheheen jahmi arrintii waa ka ballaadhiyo wuxuu yidhi wax la dareemo maaha ilaahay sawd la maqla male ili ma qabato muxuu ahay meesha uu joogana meel gooniyoo lagu sheega ma lehe meel kastuu joogaa bimacnaa cid walboo makhluuqiisa ka mida waa ku dhex jiraa waa halkaasuu marka mariyey ayib sida ruuxdu kugu dhex jirtoo kale qaala wuxuu yidhi wawajada wuxuu helay alaaa aayaatin saddex aayadood buu helay fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa oo min almutashaabihi quraanka yacni kiisa mutashaabiha ka mida ah. saddex aayadood oo uu macnahooda yacni dadka ku qasay oo macnahoodii uu leexiyey ayuu helay saddexdaa aayadood buu madhabkiisa ku saleeyey marka oo mutashaabiha ah. ayaduhu asal ahaantooda saddexda aayadood xaqiiqa ahaan marka la yidhaahdo lada alculamaa culimada agtooda qur'aanka aanka mutashaabiha kuma jiraan waa qur-aanka qaybtiisa muxkamkaee waadixulmacnaa bay ka mid yihin laakiin asaga iyo qaabka u isticmaalay caamada ugu khaldayo mutashaabih bay noqon leanna waa kaan soo tilmaanayo tashaabuha laba ah soo ma ah tashaabuh mutlaqo mustaxkim ah iyo tashaabuh nisbi ah soo soo tilmaamay marka mutashaabixan wuxuu ka wadaa bimacnaa yacni isaga qaabku u dhigay iyo siduu yani wax weeyaan u macnaynayo marka la fiiriyo yay mutashaabih noqonaya ayb aayadda koobaadii waxa weeye qowluhu odhahdiisa alla uu yidhi laysa mu usan ahaanin ka milihi alle oo mid la midih shay-un shay ma ahaan alle oo kale ama wax la midih ma jiro wax alle oo kale ah oo isagoo kale shayna ma ahaan waa koobaad suuratu shura ku jirta aayadda labaadna waxa weeye wahuwa alle wa huwa isagu allaahu alle wey waa midka la caabudo fi samaawaati samooyinka dhexdooda lagu caabudaa wa fil ardi dhulka dhexdiisana isaga keligii baa lagu caabudaa aayadda saddexaadna waxa weeye laa tudrikuhu ma koobto al absaaru aragyaalku ma koobaan huwa isagu sayudriku wuu koobaa al alabsaara aragyaalka isagaa kooba fa banaa wuu dhisay buuhi aslahu asla kalaamihi jahmi hadalkiisa asalkiisa iyo asaaskiisa wuxuu ku dhisay kullihii dhammaantii calaa haaulaa'i alaayaati aayadahaas korkooduu ku dhisay madhabkiisa iyo falsafadiisa dhammaanteed saddexdaa aayadood buu tiir uga dhigayoo uu ku dul dhisay wa ta'awala wuu leexiyey alqur'aana qur'aankii wuu fasiray calaa hayri ta'wiilihi tafsiirkiisii midaan ahayn buu ku fasiray aayadaha qur'aanka meeshii ilaahay ugu talagalay iyo qasadkii alla ka lahaa iyo macnahoodii saxda ahayd intuu ka leexiyey buu dhinac kale u leexsaday meel kaluu ku fasiray si kaluuna u fasiray wa kadaba waa beeniyey biaxaadiii rasuuli lah sal lay wasl nabiga waaba beeniyeyba qur-aanka hadduu beeniyo warkiisu waa iska caddaanaya laakiin axaadiista oo qur-aankii fasiraysay ayada wuuba inkiro wuxuu yidhi adeer dhinac igala mara axaadiis soo maa wax jiraba maaha saas daraaddeed ayaan soo sheegnay baan filaya alimaamu dahabi caleyh raxmatullah miisaanulixtidaalka markuu jahmi u tarjamaynayey wuxuu yidhi wax xadiioo laga wariyey ma jiro wa xadiioo laga wariyey ma jiro jaahil buuba axaadiista maba aqooninba marka wakadaba waa beeniyey biaxaadiidi rasuuli lahi sal alay wasalam ruuxu hadduu axaadiista inkiro ogow oo qur'aankan fasirayaana yidhaahda ujeedadiisu waxa weeyaan qur'aanka inuu siduu rabo u leexiyo leanna qur'aanka tafsiirkiisa macnihiisa saxdaa ilaalinaya ee caddaynaya waa axaadiista si uu marka xadhiggaa isaga furo yuu axaadiistii oo dhan beeniyo wax jir male wax jira maaha buuri kadibna maxaa soo baxay qur-aankii baa soo baxay qur-aankii buu marka rabaa siduu doono inuu marka u dhigo u fasiro macnaha sidaas weeyaan ayib saddexda aayadood sidee buu u deliishaday aayadda hore oo ah laysa ka milihi shay wuxuu u deliishaday nafyulmiligaas ayuu wuxuu u deliishaday fii nafyi alsifaat ilaahay wax la mida ma jiro soo maa soo hadal sax maa wuxuu u deliishaday ilaahay wax sifa'a ma laha maxaa yeelay haddii ilaahay sifo loo sugo waxaa ka dhalanaysa sifadu inay tii makhluuqoo kala noqoto sidaas daraaddeed laysa ka milihi shay wuxuu u deliishaday sifaatka ilaahay oo dhan inuu ku inkiro sifaatkaasi ama ha noqdeen sifaadka sifaatulafcaalka ama sifaatka macnawiga ama sifaatu sifaatudaadka ha noqdeen wax alla wixii sifo ilaahay lahaa oo dhan ayuu wuxuu asaas uga dhigay inkiraadooda iyo diiddadooda laysa ka milihi shay waa u tegi doonaa sii caddayn doonaa ayib cid kasta oo ilaahay sifadiisa u sugtana wuxuu ka dhigay inuu yahay mushabbih ah, war ilaahay maqal buu leeyahy war maqal makhluuq baa lahaaye ilaahay khalqigiisa ha ku shabihi yuu ku leeyahy war ilaahay nolol buu leeyahay war nolol makhluuqaale buu ku leeyahay ilaahayna nolol buu leeyahay ilaahay khalqigiisii baad isku shabbahday gaal baa tahay ku dhihi war ilaahay tabaaraka watacaala cilmi buu leeyahay war ilmi makhluuq baa lagu sheegay markaad ilaahay cilmi u sugto waxaad ka hortimid timid laysa ka milihi shay buu ku leeyahay baad ka hor sidaas daraaddeed laysa ka milihi shay wax sifa aba ilaahay ma laha wuxuu u ama aayaddaa u cuskaday inuu sifaadka ilaahay oo dhan inkiro saa ma u fahanteen asaas ka dhigtay tiir buu halkaa ka dhigtay ayb aayadda labaad oo ah wa huwa allahu fi اsamaawaati wa fi اlardi ayadana wuxuu u deliishaday asaas uga dhigtay ah, intayna horta taa ka gudbin aayaddaa laysa ka milihi shay ee uu sifaatka inuu inkiro oo sifaatka ilaahay o dhan uu ku diido uu xujo uga dhigtay isla aayadda lafteeda baa waxaa ku sugan ya madhabkiisa wax radinaya oo maxay tahay ya laysa ka milihi shay maxaa ka dambeeya wa huwa asamiicu albasiir ilaahay wax la mid ah ma jiro markii la yidhi yaa haddana waxaa la yidhi waa midka maqlidda badan ee arkidda badan asamiicu midka maqalka badan albasiiru ee aragga badan laba magac baa loo sugay soo ma samiic iyo basiir labada magac maxay xambaarsan yihiin laba sifay xambaarsan yihiin oo assamiic magacuna wuxuu xambaarsan yahay magacaasi sifatu samci buu xambaarsan yahay magaca basiirna wuxuu xambaarsan yahay sifatu lbasar aayaddu marka maxay sugtay marka macnaha aayadda la wada akhriyo oo la dhammaystiro ilaahaygii ifaadkii allah sifaadkiisay sugtay miliyana way ka anfiday sifaad buu ilaahay leeyahay sifaadkiisana wax shabbaha ma laha wax la mida ma laha soo ma aayaddu waa saas sifaad bay sugtay sifaadka ilaahay khalqigiisu inay kula mid yihiin oy shabbahaan oy la mid yihiinna way anfiday waana labada qaacida labada qaacida cinda ahli sunna baabka asmaa iyo sifaat ayba ku salaysan yihiin ihbaatu alasmaa waasifaat maca nafyi almumaathala sifaatka sug qur-aanka iyo sunnadu sheegeen siday aayadduba u sugtay markaad sugtana waxaad daba dhigtaa ilaahay sifaadkiisaasi ma shabbahaan umana eka la midna ma aha kuwa khalqiga labadaa qodob bay marka yaaba asaasu aba ilaahay sifaatkiisa iyo ayadu marka waa qaacidadaas asaguna dhinac kaleu u deliishada man ayb aayadda labaad aynu u oo uu deliishaday muxuu u deliishaday aayadda labaad wuxuu u deliishaday oo xujo uga dhigtay oo asaas uga dhigtay linafyi culuwi illaahi cala alcarshi wuxuu ku diidayaa ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo ya soo qur-aanku ma tilmaamin sunnada nebiguna ma tilmaamin ilaahay khalqigiisa waa ka baxsan yahay carshiguuna ka sarreeya soo sidaa ma ah caqiidada qur iyo sunnadii ijmaacii salafkuba ay sugeen tii iyada ahayd buu marka la dagaalamayaayo aayaddanuu u cuskaday wa huwa allaahu seebuu u wataa wuxuu u fasirayaa wa huwa isagu allaahu alle fi samaawaati cirarka dhexdoodana waa ku jiraa wa fil ardi dhulalka dhexdoodana waa ku jira saas u daliisha tafsiirkiisu waa saas maxaa ka soo baxaya marka inuu diiday ilaahay sarrayntiisii uu khalqiga ka sarreeye ka baxsanaa kadibna uu sugo ilaahay meel kastuu joogaa soo ma oo ah caqiidadee ah ya ah, caqiidatu alxuluul soo ma caqiidatu alxuluul walitixaad ama alwaxda yani waxdatulwujuudka wax la yidhaahdo makhluuqan oo dhan buu ku dhex jiraa meel kastuu joogaa kama baxsana khalqigiisoo kama sarreeyo carshiga kama sarreeyo ee meel walbuu joogaa ayadana wuxuu asaas uga dhigay aayaddaas wa huwa allaahu fi اsamaawaati wa fi اlardi seebuu ugu deliishado u fasirtay wa huwa isagu allaahu alle fi samaawaati cirarkuu ku dhex jira wa fil ardi dhulalka dhexdoodana waa ku jira ya qaabkaas u deliishaday aayaddaasna waa cuskadayoo wuxuu u deliishaday waxdatulwujuudka ama ilaahay meel walbuu joogaabuu u deliishaday ayb ayadaana waxaa la mid a ah aayadda kale ee allah tabaaraka wa tacaala uu leeyahay wa huwa aladii fi اsamaa'i ilaahun wa fi اlardi ilaahun aayadda macnaheeda saxdii muxuu yahay marka jahmi warkiisa u kaadiye laakiin macnaheediiyo tafsiirkeeda saxdi muxuu yahay kelimada allah macnaheedu wax weeye waa kelimo mushtaq ah waa magac asalkiisa waxaa laga keenay min aluluuhiya oo cibaado ah sooma sidaas daraaddeed allah macnihiisu waxa weye almacbuudu bixaqin muxuu noqonayaa sidaa marka la yidhahdo tafsiirku marka wuxuu noqonayaa wahuwa allaahu wahuwa isagu allaahu alle yacnii wahuwa isagu allaahu ayilmacbuudu waa midka la caabudo bixaqin xaqnimo lagu caabudo fi samaawaati cirarka dhexdoodaa lagu caabudaa wa fil ardi dhulalka dhexdoodana midka xaq lagu caabudo waa tafsiirka saxdaa sidaas waa oo allaah bimacnaa macbuud bixaqin waa allah waa midka la caabudo xaggee lagu caabudaa ma meel gooniya maya kor iyo cirarka dhexdoodana waa lagu caabudaa dhulalka dhexdoodana waa lagu caabudaa khalqigiisu meelay joogaanba waa caabudaa macnaha aayaddu sidaas waa aayadda kalena isku macno yihiin iyaduna waa taa kalen sheegayno iyaduna macnahaasay sheegaysaa wa huwa isagu alladii midka waa fi samaa'i samada dhexdeeda ilaahun midka lagu caabudaa wa fil ardi dhulka dhexdiisana ilaahun midka lagu caabudo waa sooma ma xaqa xaqaa ah midka kule way meel walba isagaa kuleh macnaha way macnaha labada ayadood laga wado ee isagu si kale ayuu u leexiyey oo wuxuu ka dhigay inuu ilaahay meel walba joogo caqiidada faasidka ah ayuu u deliishaday aayadda saddexaad aynu u nimaadno marka aayadda saddexaad oo ah ya laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku alabsaar iyadana qaabkee buu u deliishaday wuxuu u deliishaday aayadda nafyu lidraak oo aayaddu sheegtay ayuu wuxuu u deliishaday binafyi alru'ya waalmubaayana wuxuu ka dhigay laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu ma arkaan wa huwa yudriku isagaase arka al alabsaara indhaha indhuhu ma arkaan in ilaahay khalqigiisu arki karo yuu aayaddaana ku diiday oo aragtida waxaa ka dhalanaysa bimacnaa ilaahay hadduu sugo in khalqigiisu arkayaan almubaayana inuu ilaahay khalqiga ka baxsan yaho uusan ku dhex jirin sidaas daraaddeed nafyu alidraak wuxuu u deliishaday bimacna nafyi ru'ya ilaahay lama arki karo ayb khalqigiisana ka baxsanoo kama baxsanoo meel gooniyoo dhinac gooniyo loo fiiriya male sidaas daraaddeed ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu wataa weli khalqiga kama dhex baxsanoo hadduu ka dhex baxsan yahay waa la arki lahaa waa ku dhex jiraa marka waa kugu dhex jiraa mana arki karaysid taana waynu ka soo hadallay soo sooma yaa maxaynu soo nidhi aayadihii ay zanaadiqadu iska hor keeneen imaamku iswaafajinhayay baan ku soo marnay soo marka nafyu ru'ya iyo nafyu lidraak maxaynu nidhi alidraak almanfiyu yacni alixaata soo maa waxa aayaddu anfinaysa ilaahay ka anfinayso waa ru'ya macaha alixaata ilaahay cidina aragti kuma koobi kartay aayaddu anfinaysa aayaadka kalena waxay sugeen iyo axaadiistu ru'yo aan koobid la soconin ayay sugeen soo saas maahayn marka waa soo soo taqriirinay asagu marka waxa weye waa ra'yigii mubtadicada oo laa tudrikuhu alabsaaru maba la arki karo taagan yahay maba la arki karo horey baan taa uga soo jawaabnay marka iyo tafsiirkeeda saxda qaabku u leexiyey ahlulahwaaguna ku raaceen isaga inayna aayadu tafsiirkeeda saxdii ahayn saddexda aayadood buu marka cuskaday ninka la yidhaha jahm bnu oo usuushiisa uu ka dhigtay macnaa ayb wazacama wuxuu sheegay marka jahm bnu safwaan aayadood markuu cuskaday zacama wuxuu sheegtay anna man wasafa ciddii sifaysa allaha alle min allahi minin qorey man wasafa min allah allah waa wa zacama wuxuu sheegtay anna man wasafa ciddii sifaysa allaha alla ku sifaysa shay-an wuxuun oo mimaa shay ka wasafa uu ku sifeeyey allahu alle bihi isaga nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa ow amase xadaa uu ka warramay canhu xaggiisa rasuulu rasuulkiisa uu kaga warramay ciddii ilaahay ku sifaysa kaana wuxuu ahaanayaa kaafiran gaal buu noqonayaa buu yidhi wa kaana wuxuuna noqonayaa buu yidhi min almushabbihati kuwa ilaaha iyo khalqigiisa isku shabahay wa adalla wuu lumiyey jahmi basharan makhluuq buu yacni bini aadam buu lumiyey kaiiran oo fara badan wa tabicahu waxaa ku raacay calaa qowlihi hadalkiisa waxaa ku raacay rijaalun rag oo min asxaabi abi xaniif abi xaniifa yani waxa weye kuwa raacsan ka asxaabta abi xaniifa ka yani madhabka xanafiga culimadiisa ka wa asxaabi camri bni cubaydin camr bni cubayd asxaabtiisa ka mida bilbasrati meesha basra la abu xaniifa waad garanaysaano waa imaamkii saaxibulmadhabka ah madhabka xanafiyada marka isaga ma ahayn alimaam abu xaniifa isagu ma laakiin asxaabtiisii ardadiisii iyo ardadoodii qaar ka mida baa fikirkan qaatay camr ibnu cubaydkaasi isaguna waa camr ibnu cubayd waa imaamkii ka mid ahaa muctasilada ru'uustooda ka mid aha ra's اlmuctazila wa imaamu اlkalaam wa daaciyat zandaqati اluulaa buu ku tilmaamay ibnu taymiya daaciyat zandaqati اluulaa ha diin la'aantii ilxaadkii u horreeyey ninkii dadka ugu yeedhay buu ahaa muctasilada eh, fikirkan ictisaalka raggii bilaabay buu ahaa ayib wuxuuna ka mid ahaan jiray ardadii alxasan ibn abilxasan albasri imaamkii jaliilka ah ee taabiciga ah ardadiisuu ka mid ahaa camr ibnu cubaydkaas majaalistuu fadhiisan jiray oo cilmigu wax ka dhegaysan jiray ayib maalin maalmaha ka mid unbuu shaydaan wax qalbiga ugu tuurayoo u laqinay afkaartan buu marka la yimid markuu afkaartan keensaday oo ku qancay kadib ayuu wuxuu ka fogaaday isagii rag la mid ahaa majliskii iyo golihii xasan alxasan albasri uu ardada wax ku bari jiray iyo goobtii bay ka fogaadayoo dhinac bay u baxeen dhinac markay u baxeen baa waxay bilaabeen marka afkaartaa khariban inay marka taqriiriyaan oo iyagu isu sheegaan oo dadka u sheegaan oo sidaasaa loogu magacaabay muctaila muctaila leesh liannahum ictazaluu majlis alxasan albasri majliskii sheekhay ka fogaadeen meel bay gooni isula baxeen waxanay isku ahrinayaan dadkana ku ahrinayaan camr ibnu cubayd marka nin noocaasuu ahaa waxaa lacnaday alimaam malik ibnu anas iyo alimaam abu xaniifa nucmaan ibnu haabit waxaa aad uga digi jiray culimmada sunnada sida alimaam cabdullahi ibnu mubaarak alxandali aimmadii sunnadee wakhtigaa noolayd wayna lacnadi jireen wayna ka degi jireen wuxuu ahaa yani zanaadiqadii fikirkan ictizaalka raggii bilaabay buu ka mida ah. marka ninkaa raggiisii iyo abu xaniife raggiisii qaar ka mida iyo waxbaa fikirkan markii dambe qaatay ayib fikirku muxuu yahay marka wazacama ana man wasafa allaha shayan ciddii ilaahay ku mima wasafa bihi nafsahu wuxuu naftiisa alla ku sifeeyey oo kitaabkiisa qur-aankaa ku yimid ama nebigiisuba ka warramay oo uu rasuul uu allah ku sifeeyey ninkii ku sifeeya gaal buu noqon buu yidhi soo qur-aanka kariimkaa sifaat fara badan kuma imaano ilaahay leeyahy oo alla ma sheeganno haa alla wuxuu sheegtay inuu leeyahay sifatulxayaa sifadan nolosha inuu nool yahay buu sheegay soo ma cilmi iyo aqoon buu allah isku sifeeyey inuu wax arkahayuu isku sifeeyey inuu wax maqlayuu isku sifeeyey soo ma inuu weji leeyahay buu isku sifeeyey inuu gacan leeyahay buu isku sifeeyey inuu awood leeyahay buu isku sifeeyey soo ma sifaadkaasi qur'aanku sheegee alle isku sifeeyey rasuulkuna axaadiistiisa ku sifeeyey oo rabbigii uu kaga warramay sifaatka noocaasa ninkii ilaahay ku sheega jahmi wuxuu yidhi waa gaal wuxuuna ka mid yahay kuwa ilaahay iyo khalqigiisa isku shabahay sidaasuu khalqi fara badan iyo bini aadam fara badan ku lumiyey fahamo ujeeddadu waxa weeyaan waxaa meesha ka soo baxay allah tabaaraka wa tacaala markuu sifaatka sheeganayo alle tabaaraka wa tacaala soo naftiisa isagu cid walba kama yaqaano ya soo cid walba kama yaqaano waa midda labaadee allah tabaaraka wa tacaala markuu sifaatkiisa sheeganayo adiguna aad leedahay sidanuu wax u sheegay ma si kalaa laga wada ma xujo ilaahay uu addoommadiisa wax ugu bayaaniyuu awoodi waaye ya allah tabaaraka wa tacaala khalqigiisa inuu wax u bayaaniyo miyuu ka caajisay markaad adigu leedahay sidan uu lama jeedee si kalaa laga wada waa midda saddexaadee alla tabaaraka wa tacaala khalqigiisa iyo soo naasix uma aha markay kulanto saddexdaasi naftiisa cidi kama taqaano allana kama caajisayo inuu si saxa cad addoommadiisa wax ugu cadeeyo oo muxuu ahay fasaaxadara iyo ku dhici mayso waa midda saddexaada khalqigiisa inuu wax u qarqariyo wax ka qarqariyo nasiixaday ka hor imaanaysaa khalqigiisa naasix buu u yahay intaasi markay kulanto ilaahay sifaadkiisa markuu sheegtay waxaa imaanaysa a antum aclamu am illaah war maadinkaa ilaahay yaqaana mise isagaa iska kin yaqaana sababto isagaa iska kaana yaqaana soo saas maa ayib isagaa sifaatkan sheegtayee suga axaadiista nebigiiyo sifaatka sheegtay baa imaanaysa nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aclamu lkhalqi birabbihi waay soo saas maa allah waxaa ugu yaqaana khalqiga nebi maxamed baa ugu yaqaana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh allah hadduu ugu yaqaano sifaatka uu alla u sugayoo u sheegay ma fasaaxa daraa ku dhacday nebi maxamed sal la alay slam ya soo afsaxu nnaas maaha afsaxu nnaas waa fasaaxada iyo caddayntana laguma gaadho waana ansaxu lkhalqiyo khalqigan ilaahay u soo diree rasuulka looga dhigayo ummaddiisana cid uga daacadsani ma jiro daacadnimo iyo fasaaxadii iyo aqoontii hadduu isku darsaday kadibna uu ilaahay sifaadkiisa u sugay adigoo jaahila intaad timaado inaad tidhahda sifaatkani maya lama sugi karo saana lagama wado ya war nabi nebi maxamed ka cilmi badan oo ilaahiisa ka yaqaana tabaaraka watacaala mise khalqigaad uga naasixsanta mise waad ka fasaaxa badanta intaasi midna meesha kuma jiraan mar haddayna ku jirin wixii ilaahay sheegtay sug wuxuu nebigu u sheegayna u sug saas way xaqiiqadu macnaha ayb maxaa keenay marka in uu yidhaahdo isaga iyo intii ku raacdayba ilaahay tabaaraka wa tacaala haddii sifaatka loo sugo oo sifaadka qur-aanka ku yimid ee sunnada ku yimid aad u sugto waxaad noqoni nin ilaahay khalqigiisa isku shabbahay oo isu ekaysiiyey kadibna gaal baad noqonba maxaa ka keenay warkaa isaga waxaa ka keenay sifaadkii sugiddoodii baa shaydaan wuxuu u akhriyey in ay ka dhalanayso in ilaahay khalqigiisu isu ekaadaan oo is shabbahaan ayb maalan kaba soo qaad ilaahay qur-aanka soo kuma sheeganin sifo ah nolol sooma sheegan allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum sooma alxayu waa min asmaa'ih waxaana ku jira sifada alxayaad la yidhaha sooma allah tabaaraka wataala nolol buu sheegtay khalqiga ilaahay tabaaraka wa laguma sifaynin nolol ya mise laguma sifaynin yukhriju alxaya min almayit soo ma sidaas daraaddeed waxay yidhahdeen ilaahay haddaan sifatulxayaat u sugno makhluuqiina sifatulxayaat ay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa ilaahay khalqigiisa inaad isku shabbahday sidaas daraaddeed xalku muxuu yahay sifadanoo dhanba diid waxaad tidhaahdaa ilaahay sifatu ma leh sifatu sami maleh sifatu lbasar ma leh waxaa u soo baxay marka sifada sugiddeeda ilaahay loo sugaayey inuu ka dhalanayo eh? inay ka dhalanayso oy ka laasimayso ilaahay khalqigiisu inay shabahaan waa meeshaa meesha ay culimmadu yidhaahdaan kullu mucailin mushabbih nin kastoo ilaahay sifaadkiisa diiday intuusan sifaatka diidin wuxuu isu ekaysiiyey ilaahay khalqigiisaa isaga ekaaday markii ilaahay khalqigiisu isaga ekaadeen buu marka is kala saar yaa oo ilaahay ka nasah muxuu ahay khalqiga uu ekaanshihiisa iyo shabahan ilaahay ka nasah buu is markaasuu sifaatka inkiray saas daraaddeed nin kasta oo sifada sifaadka inkiray intuusan inkirin waxaa uga horreeyey oo shayddaan qalbigiisa geliyey oo ku dhalatay shubha la yidhaahda ilaahay khalqigiisii baa isu ekaaday wasay isugu ekaanayaan sifada marka ilaahay loo sugaayay waa sifo daatadiisa laa'iqu ah cadamadiisa u qalanta sifada iyada lafteeda markii makhluuqa loo sugana waa sifo makhluuqa iyo naqsigiisa u qalanta soo maa sax xayaa iyo xayaa laakiin noloshu ma isku midba ilaahay noloshiisu waa nolol daa'im ah abadi oo asali ah weligoodna weligeedna sii jirtay weligeedna weligeedna sii jiri doonta nolosha khalqiguna ya waa nolol naaqis ah mar bilaabatay haddana aan jiri doonin soo ma marka sifadani magacaa ka dhaxeeya ma keenaya in ilaahay khalqigiisa shabbahaa ilaahay maqal baa u sugan maqalkiisuna waa sifo u qalanta ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa u qalanta oo maqalkiisa wax ka hoos bixi kara ma jiro wax walba wuu maqlaa khalqiguna maqal buu leeyahay laakiin maqalka khalqigu naqsigiisa iyo dhimanaantiisay iyadana u qalantaayo maqalka khalqigu waa xadidan yaho xad buu leeyahay soo saas ma buu leeyahay inbuu wax ka maqlaa wixii intaa ka shisheeye ka fogna waxba kama maqlo waxna ma wada maqli karo marka sifada sugiddeeda kama laasimayso tii khalqiga inay isshabbahaan ishkaaliyadaasaa ku dhalatayoo ihbaatu sifaat baa waxaa uga ekaatay waxaa uga soo baxay oo shaydaan uu ku akhriyey sifaadkoo la sugo waxaa ka dhalanaya ilahay khalqigiisa inuu shabbo xalku muxuu yahay marka ilaahay aan nasahno oo waa tilaabada labaad ilaahay aan nasahno oo aan ka nasahno khalqiga shabihidiisa seen uga nasahnaa sifaatko dhan ba aan inkirno saas wey maana marka kullu mucailin mid kastoo ilaahay sifaatkiisa inkiray mushabbihun weeye mid markii hore ilaahay khalqigu isku shabahay shabihii baa marka wuxuu la galay ilaahay ka fogeedii iyo tansiihii baa wuxuu la galay inuu ilaahay sifaatkiisao dhan inkiro sidaas wey maana ayb marka wuxuu yidhi fa huwa mushabbihun waa kaafir buu yidhi wa kaana min almushabbihati wa adalla basharan kaiiran khalqi badan dad aad u badan buu sidaa ku lumiyey bal firaq fara badan baa saa ku raacday soo ma ilaahay sifaadkiisa in la akiro waxaa ku raacday muctasilada muctasilada markii laga yimaadana muctasiladana waxaa ka qaatay oo iyagana ku saamoobay oo wax ka mida ka qaatay wixii ka dambeeyey nimanka la yidhaahdo kullaabiyada iyo karnaamiyada iyo maaturiidiyada iyo ashaacirada iyo kulli sifaatka ay inkireen waxay ku inkireen waxay yidhaahdeen sifaatkan haddaan sugno waxaa ka dhalanaya shabah baa ka dhalanaya si aan ilaahay u nasahno marka sifaatkan aan inkirno ilaan ashaaciradu soo sifaatka qaarna ma sugaan qaarna ma anfiyaan qaarka ay diideen maxay ku diideen ya qaarka ay diidan yihiin maxay ku diidan yihiin nafsu shubha waa waa shubhadii jahmiyada iyo muctasilada kuwan ay diidan yihiinee qur-aanka iyo sunnada ku soo arooray waxay ku diidan yihiin waxay leeyihiin caqligaa wuxuu ku tusay sifaadkan haddaan sugno ilaahay khalqigiisaa isu ekaanay ilaahay baan khalqigiisa ku shabbahaynaa sidaas daraaddeed xalku muxuu yahay sifaadkan aan inkirno maba jiraan aan dhahno aan leexinno soo ilaahay carshigiisuu ka sarreeya ashaacira way diidday inay diidday yaa uga horreeyey yaa jahmiyadaa uga horraysay yaa kale uga horreeyey muctasiladaa uga horraysay ilaahay waa sarreeyaa addoommadiisa waa ka baxsanya waana ka sarreeyaa way diideen sababtu maxay tahay waxay yidhahdeen haddaan ilaahay khalqigiisu ka sareeyo ka baxsan yahay aan sugno waxaa ka dhalanaysa inuu khalqigii shabaho sida xalku muxuu yahay inaan idhaahno sifadaasi culuwiga iyo sarrayntu ma jirtee oo wax jira ma ahe inaan inkirno baa xalku yahay haddii kale ilahay khalqigiisa isshabahaya sifaadka kaley inkireenoo dhan qaacidadaasay ku socdaan waa qaacidadii jahmiyada marka qaacidadii jahmiyadii muctasilada saas daraaddeed waxay ku leeyihiin haddaad ilaahay sifaatkan qur-aankiiyo sunnadu sheegeen u sugto waxay ku leeyiin adeer mushabbih baa tahay saas daraaddeed ahlu waxay dhahayaan waa mushabbiha waa mujasima soo maarat alqaabtaasay u isticmaalayaan waa alqaabtii jahmiyada waa waa mushabbiha waa mujasima halkaasay marayaan ayaguna waxay isu yaqaana yihiin almunaziha kuwa ilaahay nazaha sifaadkiisiiyo inkireen bay tansiih ka dhigeen macnaha sidaas weeyaan ayib wuxuu yidhi marka sheekhu wa wadaca wuxuu dhigay wuxuu dejiyey marka nin kale jahm bnu safwan diina aljahmiyati jahmiyada diinteedii buu dejiyey ah, diinta jahmiyada ayuu sidaa ku dejiyey faidaa goortii sa'alahum uu weydiiyo ay weydiiyo sa'alahum ay weydiiyaan jahmiyada annaasu dadku markay weydiiyaan can qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisa uu yidhi laysa ka milihi shayun aayaddaa markii wax laga weydiiyo dadku weydiiyaan maxaa laga wadaa yaquuluuna waxay dhahayaan laysa muusan ahaanin ka milihi alla oo kale shayun shay muusan ahaan oo min alashyaai ashyaada ka mid alla oo kale shay isaga oo kale a ah ma jiro macnahaasi daahirkiisu waa macno sax alle shay la mid ah oo u eg oo daatadiisa iyo afcaashiisa iyo sifaadkiisa la mida ama shabahay ma jiro sidaa haddii daahirka macno ahaan waa sax laakiin ujeeddo kaley ka noo soo socoto waa kelimatu xaq daahirkeedu xaq yahay laakiin uriida biha baail iyagu macno baatilay u wataan waana sharxi doonnaa dibbay ka imaan doonta ayib laysa ka milii shayun bay min alashyaa wa huwa asagu bay dheheen alle taxta alaraadiina sab yaa toddobada dhul hoostooduu ku jiraa toddobada dhul buu ka hooseeya kamaa sida huwa isaguba cala alcarshi carshiga korkiisana uu joogo sida uu carshigana uga sarreeyo yuu toddobada dholna uga hooseeya walaa yakhluu kama madhna minhu alla xaggiisa makaanun meeli kama madhna meel ilaahay ka madhanna ma jirto muxuu ka wadaa bimacnaa meel kasta waa joogaa carshiga waa ka sarreeyaa yaa dhulka hoos dhulalka hoostoodana waa ku jira dhulka korkiisana waa idinla jooga waa idinku dhex jira meel wax la dhaho oo ka maa uu ka maran yahay maba jirtaba warma xataa musqulaha iyo qashinqubka qashinqubka iyo musqulaha xataa waxay yidhahdeen adeer meel lakama marhnaa meel ilaahay ka maran yahy oo ka maqan yahay maba jirtaba meel walba waa ku jira ayib walaa yakluu kama marhna minhu isaga xaggiisa makaanun meeli kama marhna walaa yakuunu ma ahaado bay dhaheen fii makaanin meel ma ahaado duuna makaanin meel kalena kama maqnaado meel intuu joogo meel kalena inuu ka maqan yahay maya bay dheheen laa yakuunu mxuu aha fii makaanin duuna makaan muxuu ka wadaa bimacnaa meel intuu ku eg yahay meel kalena inuu ka maqan yahay ma jirte meel walbuu joogaa waay meel walba ayuu joogaa ayib yani ujeeddada waxa weeyaan nafyu sifati culuwi illaahi calaa carshihi waa ujeeddada loo socdo so qur'aanka iyo sunnadii ijmaacii salafku ma marin war ilaahay khalqigiisa waa ka baxsan yahay kuma dhex jira carshigiisuuna ka sarreeya halkaasuu khalqigiisa kala socdaa maqlayaa arkayaa ka maamulayaa soo sidaa qur-aankii sunnaduna ma sheegin sifadaasay marka diidayaan oo wax uga dhex muuqdeen ayb markaasaa waxay yidhaahdeen ilaahay meel walbu joogaa fikirkaa ilaahay meel walbuu joogaa ah asalkiisa yaa leh ya jahmiyadaa leh saan tilmaannay muctasiladaa ka qaato ashaacirada kutubtoodana saasaa kuma qoran ya meel walbuu joogaa waa caqiide marka faasid ah caqiidadaasi waa caqiidada say u socotay u socotay asxaabteeda gaadhsiisay madhabka falsafiga ee loo yaqaano waxdat lwujuud khaaliqii iyo makhluuqii wayba isku mid bay noqdeenoo maba kala baxsanaba markaad tidhaahdo ilaahay meel walbuu joogaa soo makhluuqiisoo dhan buu ku dhex jiraa maaha yaa oo xuluulkii mutlaq ahaa maaha waxaa ka dhalanaysa marka makhluuq iyo khaaliq lama kala saari karo soo ma makhluuqaadka dhan khaaliqii baa kuwa dhex jira sidaas daraaddeed makhluuqani waana makhluuq waana khaaliq waa midday ka dhalatay quraysh sanamyaday caabudaysay way saxsanayd ya maxaa yeelay sanamka waxaa ku dhex jiray ilaahay khaladkoodu xaggee ka yimid oo diintu iyo qur-aanka iyo kala dagaalameen oo dhiiggooda loo bannaystay waxay yidhaahdeen waxaa dhanka khaladkoo ka galay wuxuu ahaa sanamka keliya inay caabudaan meehee hadday makhluuqoo dhan wada caabudi lahaayeen sax bay noqon lahay laakiin waxaa lagu qabsaday wuxuu ahaa war dhagaxan keliya maxaad u caabudeen bahasha ballaadhiya meel walbaa ilaahay ku jiraay halkaasaa lagala dagaalama ya ibliis iyo fircoon laftooda meelaha lagala dagaalamay halkaasay ahayde haddayse wax kasta caabudi lahaayeen sax bay noqon lahay maxaa yeele wax kasta ilah baa ku dhex jira waa midda ibnu carabi calayhi min allahi maa yastaxiq muxuu ahaay fusuus ilxikamka oo uu leeyahay iyo ibnu xallaaj iyo ibnu siina iyo falaasifadii suufiyada waa midda ay leeyihiin wama alkalbu waalkhinziiru ila ilaahuna ah, eygan iyo doofaarkani waa uun ilaahanagii bay leeyihin warsee ilaahiinna ku noqday doofaar qashina iyo waa caqiidada iyadoo waxay leeyihiin eygan iyo doofaarkan ilaah baa ku dhex jira sidaas daraaddeed qaybtii ilaaha ahayd ee doofaarkan iyo eygan ku dhex jirtay baanu caabudaynaa waa ilaah meel walbuu ku jiraa waa haddaad meel walbuu joogaa dhahdo caqiidada ka laasimaysa waxa waa makhluuq kasta khaaliq baa ku dhex jira meel aad ka marta heli maysid madhabkaa isaga asalkiisuna xaggee buu ka yimid asalkiisu wuxuu ka yimid in la inkiray ilaahay carshigiisu ka sarreeya khalqigiisana waa ka baxsan yahay tii markii la diiday qur-aanka iyo sunnadu sugeen oo la yidhi meel walbuu joogaa baa waxaa ka dhalatay lawaasim faasid ah oo aan cidina xambaarsan karaynin baa marka ka dhalatay oo kufri bawaaxa ah, gaalnimo iska cada ah. sidaas wey marka ayib saas daraaddeed qaar badanoo mutakalimiinta ka mida ah iyo firaqdan baabkan ku lumay markii arrintaasi u soo baxday mawjuudun fii kulli makaan markay ka soo baxday wallaahi waa khatar oo ilaahay makhluuqiisuu ku dhex jira oo meel walba waa ku jira miya war waxaas wax la qaadan kara maaha lama fahmi karo qalbiga ruuxa muuminka ee saliimka ma aqbali karo waxay uga wareegeen markii dambe inay yidhaahdaan mawjuudun bila makaan fii kulli makaantii maxaa bedelay mawjuudun bilaa makaan ilaahay waa jira waa joogaa laakiin meel lagu sheega ma leh war wax meel lagu sheega aan lahayn waa waxaan jirin adi ma maqashay soomaalida kud ka guuro qanje u guur maqashay ah, kud ka guuro qanje u guur midkay ka tageen iyo midkay u carareen kay u carareen baaba ka sii daranba wax aan meel lagu sheega lahayn waa jiraa laakiin meel lagu sheega ma leh waa waxaan jirin wey sifatulmacduum baa sidaa markaasay ilaahay waxay ku shabbaheen waxyaabaha aan jirin een waxbaba ka jirinba sifaadkoodiio kolay siiyeen waxaasoo dhan maxaa dhalay waxaa dhalay adeer si fudud fii kulli makaan iyo bilaa makaan iyo falsafada intaad ka baxdo caqiidadan iska saliimka iska fudud ee fitriga ah ee caamiya culimmoba fahmi karto ee qur-aanku taqriiriyey aayar iska dhoo waxaad tidhaahdaa ilaahay carshigiisuu ka sarreeya khalqigiisana kuma dhex jiro ya war soo caqiide saliima maaha fududa oo quruxsana oo macaana sooma waad ka tagtay sooma maa lugta la gasha ya kalmustajiiri biramdaai min annaar ah, soo ma mid muxuu ahaayey e, binnaari min aramda yacni mid cagagubyo ka cararayo dab ku dhacay waa kudka gura qajag waxaasoo dhan wuxuu ka dhashay marka markaad ka cararto dilaal qur iyo sunnadii waxay ku tuseenoo balaaya shaydaan kugu furo waxbaa ka dhex muuqda shabah baa ka dhex muuqda carar uu ku yidhaahdo markaasuu wax ka weyn kugu ridaya wuxuu imaamku yidhi marka walam yatakalam buu yidhi hadalkii jahmi buu wadaa walaa yakhluu minhu makaanun ilaahay meelina kama marhna buu yidhi walaa yakuunu mana ahaanayo fii makaanin duuna makaanin walam yatakalam alla ma hadlin buu yidhi walaa yatakalamu mana hadlayo horay uma hadlin haddana hadli maayo dibna u hadli maayo hadalba ilahay kama suuroobaba ho sababtu maxay tahy alshaani waxay leeyihiin haddii aan nidhaahna ilaahay baa hadla oo hadal ka soo fulaa waan u tegi doonaayo waxaa meeshaan ka imaanaya oo ka dhalanaya ilaahay tabaaraka wa tacaala xubnihii lagu hadli lahaa inuu leeyahay suuradaasaa ka soo baxaysa leanna hadal muxuu ka suuroobaa hadal wuxuu ka suuroobaa bay leeyihiin inuu af leeyahay ya oo arab jiro ya oo ay jiro muxuu ahaa bishima jiraan sidaa unbaa hadal ku soo bixi karaa marka hadal haddaan sugno waxaa ka dhalanaysa intaana inaan sugno shabah baa ka imaanaya khalqigiisii inuu shabaho sidaas daraaddeed lam yatakallam walaa yatakalam hadalba ma kama suurooboba waa mustaxiil maba hadlaba ayib sifatlkalaam wuu keeni doonaa baab gooniya buu imaamku u samayn doonaa halkaasaa tafaasiisheedu kaga hadli doona wuxuu yidhi walaa yanduru ma fiiriyo alle ilayhi xaggiisa axadun ciidina ma fiirin karto laa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda walaa fi laakhirati aakhira dhexeedana ilahay ciidina ma fiirin karto allah lama fiiriyo ilina ma qaban karto adduunkana lama fiirin karo aakhirana lama fiirin karayo leanna ilaahay haddii la fiiriyo waxaa ka dhalanaysaay leeyihiin wax la fiiriyo ishu qabato waa makhluuq bay leeyihin makhluuqa si aan ilaahay uga duuno oo shabaha uga fogayno waa inaan idhaahno adduuniya ahratoona ilaahay ishuma qaban karto lama arki karayo ayib ayadana waynu soo marnay soo ma silatunaar soo maynaan soo marin aayaadkii iska hor keeneen baan ku soo marnay baab gooniyo kalena wuu u samayn doonaa mas'alatu ru'yat illahi tabaaraka watacala ayib wuxuu yidhi walaa yuusafu ilaahay lama sifeeyo walaa yucrafu laguma yaqaano alle bisifatin sifana laguma yaqaano sifo lagu tilmaamo male sifo lagu yaqaanana male walaa yucqalu lama fahmo alla wax la fahmi kara maba ahaba walaa lahu ilaahay uma sugnaanin haayatun meel uu ku egyahay walaa muntaha walaa lahu uma muntaha meel lagu dhammaadana male meeluu ku egyaho uu ku dhammaadana male maxay wali daba socdaan bimacnaa laysa laysat lahu haaya walaa lahu muntaha waxay ka wadaan bimacnaa meel walbuu joogaadii waa ah, waxay kalala dagaalamayaan carshigiisuu ka sarreeyaa khalqigana kuma dhex jiro taasay ku diidan yihin adeer meella kuma eg meeluu ku dhammaadana male walaa yudraku laguma haleelo alla tabaaraka wa tacaala bicaqlin caqli laguma haleelo caqligaagi iyo maskaxdaada haddaad ka shaqaysiiso allah tabaaraka wa tacaala ma keeni karto laba mid waay allah kunhigiisiiyo xaqiiqadiisa daatadiisa xaqiiqadeeda sax caqli ma gaadhi karo sifaadkiisana xaqiiqadooda ya iyo kayfiyadooda caqligu ma gaadhi karo soo ma laakiin ilaahay waxaan ku naqaanaa sifaad uu leeyahay baan ku naqaanaa soo ma afcaashiisana waa ku naqaanaa afcaashii iyo sifaadkii ilaahay lagu garan lahaa ayuu kulli meesha ka saaraya markaasuu le walaa yudraku laguma haleelo allah bicaqlin caqli laguma haleeno ayb wahuwa isagu buu yidhi allah wajhun waa weji kulluhu dhammaantii wahuwa isagu cilmun waa cilmi kulluhu dhammaantii wahuwa isagu samcun waa maqal kulluhu dhammaantii wahuwa isaga basarun waa arag kulluhu dhammaantii wahuwa isagu nuurun waa nuur kulluhu dhammaantii wahuwa isagu qudratun waa karitaan iyo awood kulluhu dhammaantii ya bimacnaa fahma o sifaadkii qur-aanka ku yimid iyo sunnada ayuu wuxuu leeyahay sifo gooni ah oo ilaahay ku sifaysan yahay oo daatadiisa aan ahayn ma jirtee daatada iyo sifadu waa isku mid soo ma ilaahay daatuu leeyahay daatadaadna sifaad bay leedahay soo saas ma ahayn oo sifaatku maxay tahay sifaadku waxa weeyaan sifaadkiisa waxaa ka mida ah sifatu lwajhi sooma oo aan daatadii ahayn ifaadkiisa waxaa ka mida ifatulcilmi oo daatadiisu ku sifaysanta ifaadkiisa waxaa ka mida ifatulbasar oo daatadiisu ku sifaysanta sooma ahayn ifaadkiisa waxaa ka mida ifatulnuur oo daatadiisu ku sifaysanta ifaadkiisa waxaa ka mida ifatulqudra oo daatadiisu ku sifaysantahay mawsuufka la sifaynaya iyo ifaduna waa kala duwan yihin soo saas maa ifada iyo mawsuufka miaal ahaan lilahi almaal lacla laakiin miaal taqriibiya haddii lagu yidhaahdo hebel waa caalim hebel waa nin aqoon leh hebel laf ahaantiis iyo aqoontiisu laba shay ma kala yihin ya waa laba shay soo ma aqoontii waa sifo hebelkuna waa daatadii soo saas ma daatadan baa ku sifaysan sifadan aqoonta ah hebel waxbuu arkaa arag buu leeyay araggu waa sifo sifada ayaa iska leh ya daatadanaa iska leh soo maa hebel waa nool yahay noloshu waa sifo daataa ku sifaysan daatadii iyo sifadeediina way kala duwan yihiin taas weeye midda marka saxdaa ah. asagu muxuu rabaa inuu ku yidhaahdo sifadii iyo daatadu waaba isku mid wax kala duwan maba habo soo ma allah dhammaantii wax la yidhahda sifo gooni ah iyo mawsuufkii oo daatadii a ah ma kala jirtee sifadii iyo mawsuufku waaba isku midba war ma fahanteen ya hebel waa caalim cilmigii iyo hebelkii waaba isku midoo wax kala duwanba maaha ya noloshii iyo hebelkii ku sifaysnaa waaba isku mid isagii iyo sifadii wax kala duwan meehee waa isla mid macnahaasuu wataa wa huwa isagu alle wajhun waa wejhi kulluhu dhammaantii baa weji ah soo ma jeed weji sifo oo gooniya ma jiree isaga la wado weji ah wa huwa isagu cilmun waa cilmi kulluhu dhammaantii sifadiisa iyo isaga daatadiisa la sifaynayo iyo cilmigoo sifadii ah adeer waa isku mid wax sifo la yidhahdoo gooniya ma jirto wa huwa samcun kulluhu wa huwa basarun kulluhu wa huwa nuurun kulluhu wa huwa qudratun kulluhu waxaasoo dhan ujeeddadu maxay tahay ujeeddadu waxa weeyaan sifaad gooniyoo ilaahay ku tilmaaman yahay oo aan daatada ahayn laakiin sifadii daatada ah bay diidan yihin halkaasay marka la martay ayib sifaadkaasoo dhan sababtay u diidan waxa waaye leanna waxay leeyihiin sifaadka oo ilaahay loo sugahay waxaa ka dhalanaya tacadud yacni inuu ilaahay hal ka badan noqdo tiro badan baa meeshii ka soo baxaysa ama waxaa ka dhalanaya sifaadku waa acraad oo waa xawaadid sifaadku waa wax dib ka yimaada in ilaahay daatadiisa lagu sifeeyo wax dib ka yimid oo xawaadida qiyaamu alxawaadidi cala alwaajib alwujuud bay leeyihi waxaasaa loo akhriyay ama makhluuqaadkiisuu shabahayaayoo makhluuqaadka lagu yaqaanaa daata sifaad leh haddaan ilaahayna ka dhigna daata sifaad leh khalqigii wuu shabahayaa sidaas daraaddeed sifo gooniya iyo mawsuuf ilaahay laguma sifayn kara qaabkaa ma ah wey macana ayib walaa yuusafu ilaahay laguma sifaynayo biwasfayni laba sifo lagu sifayn maayo mukhtalifayni oo iskhilaafsan laba sifoo kala duwan ilaahay lagu sifayn maayo labada sifee kala duwan maxay noqon karaan ya ifaatku waa wada kala duwan yihin sifatu samci iyo sifatu اlbasar waa kala duwan yihin soo ma laba macnoo kala duwan bay leeyihin sifatu اlqudra iyo sifatu اlxayaa soo laba macnoo kala duwan ma leh marka sifaad macaani kala duwan leh ilaahay laguma sifayn karo saas way macnaa walaa yuusafu biwasfayni laba wasfi laguma sifayn karo mukhtalifayni oo kala macno duwan walaysa uma ahaanin lahu isaga uma ahaanin alle aclaa sarrayn walaa asfala hoosayn walaa nawaaxiya dhinacyo yaani jihooyin walaa jawaaniba dhinacyo oo isku macandhow yihin dhankaasuu jiraa iyo jihadaasuu jiraa ma jirto wa walaa yamiina midig walaa shimaala iyo bidix toona ya male alla tabaaraka wa bidix iyo midig midna male walaa huwa isagu muusan uusan ahaanin alle khafiifun mid fudud ma ahaan walaa aqiilun mid culusna ma aha war waxaasi ilahan kugu dhaariya qashinkaa fiiri ay daldalahayaan ah, ma fududa mana cusla walaa lahu lawnun midab uma sugnaani walaa lahu jismun jidhna uma sugnaani waxaasoo dhan yaa u dirsada ya war waxaasi nafyigoodu ma qur-aan baa sheegay mise sunnaa waxaasoo dhan waxaa u geynaya alguluwu fi nafyi nafyigii ay u fahmeen tansiih inuu yahay ayay ku sii fogaadeen oo ay ku sii tageen oo xuduuddii dhaafiyeen markaasay waxaan macno lahayn ayay galeen saas wey man walaa huwa khafiifun walaa haqiilun walaa lahu lawnun midab uma sugnaanin walaa lahu jismun jidhna uma sugnaane walaysa muusan bimacluumin mid la yaqaano ma ah walaa macquulin mid la fahmana maah ah wa kullu maa yakhuru wax kastoo ku soo dhaca biqalbiga qalbigaaga ku soo dhaca annahu isagu shayun inuu shayya wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaca inuu shaygaa yahay fa oo tacrifuhu aad garanayso wa kullu maa yakhuru wax kastoo ku soo dhaca biqalbika qalbigaaga annahu isagu shayun inuu shay yahay shaygaasoo tacrifuhu aad garanayso fa huwa alle calaa khilaafihi waa ka duwan yahay shay kastood garanayso qalbigaaga ku soo dhaca oo aad sifaadkiisa ku garato ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaa qalbigaaga ku dhacay waa ka duwan yahay ayib si kooban madhabka qur-aanka iyo sunnadu mareen waxa weeye ahlu ay taqriirinayaan sifaadka ilaahay marka laga hadlayo annafyu lmujmal almutadamin lilkamaal wاlإhbaat اlmufasal marka ilaahay wax laga anfinayo sifaadka naqsiga iyo dhimanaanta ku tusaya qur'aanka kariimkiihi si duuduuban buu u anfiyaa laysa ka milihi shay soo qaacido kooban maaha qur'aanka nafyiga ku soo arooray sifaadka naqsiga ilaahay loo diiday way kooban yihiin soo ma laa ta'khuduhu sinatun walaa nowm soo ma walad ma leh saaxiibana ma leh xaas ma leh inta anfi nafyigu ku yimid waa wax kooban maxaa yeelay qaacidadu waxay tahay sifa wax kastoo naqsi keenaya ama dhimanaan keenaya ilaahay waa ka nasahanya soo ma nafyiga marka inta badan qur sunnadu kuma fogaadaanoo faahfaahin iyo tafaasiil badan ma sii galaan laakiin sifaatka ihbaatka ilaahay loo sugayo ayaa tafaasiil lasii faahfaahiyaa oo inta sifo ilaahay qur-aanka uu ku sheegay nebigu axaadiista uu sheegay ya soo aad uma fara badno marka ihbaatkaa mufasal ah nafyiguna waa mujmal ahlulahwaaga iyo ahlulbidacu waa cagsi iyaga nafyigooda ayaa mufasal ah ibaatkooduna waa mujmal waa dariiqo sunnadii iyo qur'aankii ay ku khilaafeen waxaan faraha badanee marka ay anfinayaan iyo kelimaadkan ay isticmaalayaan wax qur-aan isticmaalay ama sunna isticmaashay maaha soo ma wixii aan qur'aan iyo sunna isticmaalin ahlulahwaag iyo ahlulfiraquna ay isticmaalaan oo kelimaad ah oo ay nafyi u isticmaalaan ama ibaat u isticmaalaan sida saxdaa waxa weeye in la yidhaahdo maxaad ula jeedaan macno saxa hadday ku fasiraan in la yidhaahdo macnuhu waa sax laakiin kelimadaad isticmaasheen iska daaya oo kelimadan qur'aanka iyo sunnadu isticmaaleen qaata macno khaldan hadday ku fasiraanna in markaa la yidhaahdo maya kelimadaad isticmaasheen iyo macnahaad u isticmaasheenba waa khalad soo saas maa sidaas daraaddeed baa ahlu sunnaha madhabkoodu wuxuu yahay alla marka laga hadlayo sifaadkiisa iyo daatadiisa laga hadlayo in la isticmaalo un alfaadii qur-aanka iyo sunnadu isticmaaleen wixii uu qur-aankiiyo sunnadu anfiyeenna in la anfiyo inta ay sugeenna alfaadiyo kelimaadka ay isticmaaleen in lagu gaabsado alfaadan kale faraha badan ee ahlulbidacu isticmaalayaan nafyan wa ihbaatan inaan ilaahayba loo isticmaalin maxaa yeele alfaadani macaanida ay xambaarsan tahay waa waxaan laga bixi karin waa soo saas maa saas wey macnaha xataa nafyiga qur iyo sunnada ku yimi sifaadka ilaahay laga anfiyey nafyiga keligii nafyi keligii ammaan ma ah. annafyu lmujarad ya laa yatadamanu lmadxa waa laakiin qur'aanku ilaahay ka anfiyey nafyigaasi wuxuu kulansanayaa oo xambaarsan yahay sifatu kamaal ayuu xambaarsan yahay markaad ilaahay tidhaahdo maalan laa ta'khuduhu sinatun ilaahay tabaaraka wa tacaala hurda ma qabato soo ma hurda ma qabato maxayna u qabanin likamaali xayaatihi nafyigaa maxaa ka dhashay sifatu kamaal oo ah wuxuuna ilaahay hurda u qabanin lianna noloshiisaa kaamil ah aadamuhu maxay u hurdoodaan oo u lulmoodaan ya lianna noloshoodaa naaqis ah walaa nawmun mana seexdo ilaahay muxuuna u seexanin likamaali qayuumiyatihi ya maxaa ka horreeyey labadan sifo intaan la anfiyin maxaa ka horreeyey allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum laa ta'huduhu sinatun limaada laa ta'huduhu ya likamaali xayaatihi walimaada laa ta'khuduhu الnowm likamaali qayuumiyatihi taagnaantiisa uu khalqiga u taagan yahay iyo maamulkooda baa dhammaystiran saas daraaddeed buusan u seexanayn adiga laakiin makhluuq baa tahayoo sidii hawl laguugu ogaa ood mas-uul uga ahaydood ugu maqnayd unbaabad iska seexanba ya wixii aad ku maqnay soo dayicmi maayo sidaas daraaddeed qayuumiyadaada aad hawshaa u taagan tahay ayaa naaqis ah saas daraaddeed baad u seexatay macnaheedu waxa weeye xataa sifaadka nafyiga ilaahay uu iska anfinayo ama nebigu ka anfinayo nafyigaasi wuxuu xambaarsan yahay eh, sifatu kamaal buu xambaarsan yahay sidaasuu ammaan ku yahay marka amaa mujaradu nafyi nafyi keligii ah ammaan ma ah sooma saas daraaddeed buuna qur-aankana ku imaanin sunnada nebigana ku imaanin salawaatu rabbi wasalaamu calayh hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina muxamed wala ali saxbi wslm